alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira xadiiskii eh, inoogu dembeeyey eh, laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im aladi laa yajri uma yakhtasilu fiihi yakhtasilu way rafcisan tahay yakhtasil ma aha marka waxay noqonaysaa mid la nafinayo ma ahee uma huwa yakhtasilu fiihi baa macnuhu u dhacaya kutubta asalkaa qaarkood waxaa ugu timi fiihi bacdigoodna minhu ayaa ugu timi marka waxaa loo jeedaa kollayba waa ku maydhanayaa biyaha marka marba hadduu ku maydhanayo yaanu iska nijaasaynin saasaa looga jeedaa waxaana laga qaadanayaa biyuhu inay nijaasoobayaan oo nijaasada la kulantaa ay ku nijaasoobayaan waa laysla oggol yahay haddii biyihii nijaasadu beddesho oo urtii ama dhadhankii ama midabkii saddexdaa mid ay najaaso isku beddelaan waa laysla oggol yahay in nijaaso noqonayaan mutanajis inay biyihaasi noqonayaan waa la isla ogolyahay haddii saddexdaa midnaba aynay isbeddelin biyuhuna ay fara badan yihiin najaasana la kulanto ma nijaasoobayaan mise ma nijaasoobayaan culammadu waxay leeyihiin mar haddii ay fara badan yihiin bimujaradi mulaaqaati najaasa kuma nijaasoobayaan ee saddexdaa sifa mid ka midii inay isbeddesho najaase isku beddesho uunbay ku nijaasoobayaan ha yeeshee culammadu waxay isku khilaafeen taxdiidka qaliil iyo kasiir lagu kala xadaynayo ahlucilmiga qaarkood waxay mareen oo shaaficiyadu ka mid tahay qullatayn wixii gaadha ama ka badan ayaa kasiir ah wixii ka yarna waa qaliil culamo kalena waxay leeyihiin siyaalo kale ayay u kala saaraan qaliilkiiyo kasiirka waxay u cuskadeen in la kala saaro qaliilkiyo kasiirka qullataynka lagu kala saaro xadiiskii sheegayey idaa balaga almaa'u qullatayni lam yaxmil alkhabas wa fii riwaayatin lam yanjus hadday biyuhu gaadhaan laba jalxadood ma nijaasoobaan ee nijaasadii waa iska caabinayaan waa haddii aynay isbedelin mafhuum mukhaalafaha shardiga waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen haddii qollatayn aynay gaadhine ay ka yar yihiin inay ku nijaasoobayaan bimujaradi mulaaqaati najaasa mafhuum mukhaalafaha loo deliishanayo xadiis kale waxaa soo arooray xadiisu bi'ri bidaaca almaa'u tahuurun laa yunajisu shay biyuhu waa taahir wax daahiriya waxna ma nijaaseeyaan xadiiskaasina caam weeyo qaliil iyo kasiir lama kala saarin waana lagu ijmaacsan yahay haddii saddexda sife aynu sheegnay dhadhanka iyo midabka iyo urta ay nijaaso isku beddelaan mid ka midii inay biyahaasi nijaasoobeen waa biijmaaci alculamaa hadday haddaba yar yihiin najaasadiina la kulmaan aan saddexdaa midna isbeddelinoo nijaaso isku beddelin ma nijaasoobeen bimujaradi mulaaqaati najaasa bisabab ma nijaasoobin daa'ifa min ahlilcilmi waxay leeyihiin ku nijaasoobi maayaan bay leeyihiin mooyaane in saddexdaa mid isbeddelo sifo oo ay nijaase isku beddesho waana qowl qawiya qowlkaas waayo waxay yidhahaan xadiiskan almaa'u tahuurun laa yunajisuhu shay wa mantuuq ida balaga almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabasana waa mafhuum mukhaalafo mafhuum mukhaalafuuna waa adcafu almafaahiim marka mantuuqa ka xoog badan marka macnuu wuxuu u dhici karaa haddii qollatayn aynay gaadhin oo najaasa la kulanto inay nijaasoobaan iyo inay nijaasoobin mid walba waa dhici kartaa sida nebiguba uu yidhi sala allahu alayh wasalam man samata najaa kii aamusaa ama ku kastoo aamusaa najaa waa nabadgala hadduu hadlo miyuu halaagsamay may qad waqad waa dhici kartaa inuu nabadgalo waana dhici kartaa inuu halaagsamo mid waliba waa suuragal marka haddaynay qollatayn oo najaasa la kulanto waa sidaasoo kaleo qad yenjusu waqad laa yenjus daabitka haddaba loo raacaya maxay noqonaysa waxaa loo raacayaa un saddexdaa sife in la eego qowlkaasaa culama muxaqiqiini ay doorteen bacdulmuxaqiqiin waana qowl qawi ah laakiin in la yidhaahdo biyuu haddii qollatayn aynay gaadhin oo bilaala ka dhiman yahay ama sufur bii'a ka dhiman qollataynkii dhibic nijaasiya hadday ku dhacdo nijaas bay noqdeen sufurkaa ka dhimani hadduu markaa la socon lahay oo qollataynka ay gaadhaanna sufurkaadii haddii lagu shubo nijaasoobi maayaan saddexda mid ka midi ah haddaynay markaa isbeddelin waa qowl ghariib ah yaa waxaa u dhaxeeya biyihii waa wax yar oo in yar oo biyo'abaa ka dhiman qollataynkii ugu badnaan sufur haddii kalena waaba ka yar tahayoo bakeeri in la eg baa ka dhiman dhibicdaa markaa nijaasaynaysa in la yidhaahdo waxaanaad garanaysaa dhibicdu biyaha badanayna waxba ka qaadayn waxna ka beddelayn haddii intaa yare ka dhimani la socon lahaydoo qollataynku dhammaystirnaan lahaayeenna caagad dhan oo kaadiya haddii lagu shubo saddexda sifuun sifuunbaaba laga eegayaayo nijaasoobi maayaan haddaan midabka ama dhadhanka ama urta intaa mid ka midi ayna isku beddelin nijaasadii waa qowl ghariib ah oo baciidun can ilcaqli ah maca daalik sharcigana ka fog waayo nooc markaa waxaa weeye iska hor imaadaa ku jira maxay dhibicdu u nijaasaynaysaa qollataynka qadarkaa yari markay ka dhiman yihiin caagadda dhan ee kaadiduna ay u nijaasayn weyday haddii markaa bakerigaa ka dhiman uu la socon lahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlka saxiixi in shaa allah biyuhu ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan waxaa laga eegayaa uun saddexdaa sifo mid ka midi nijaase ma isku beddeshay hadday isku beddesho nijaas bay noqdeen haddii kale nijaasa may noqon waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu doortay culamo kalena ay doorteen basaam laftiisuna sharaxiisa waa siduu maraayo ha yeeshe wuxuu odhanayaa mashhuurka madhabka iyo shaaficiyaduba sidaa waa khilaafsan yihiin laakiin sidaas ayaa qawisan hadal macnihiisu caynkaa yahay alxadiiu saadis can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal idaa shariba alkalbu fi inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa shariba alkalbu hadduu eygu cabbo fii inaa'i axadikum weelka midkiin hadduu markaa ka cabbo oo bimacnaa afka ama carrabka uu geliyo falyaqsilhu ha maydho sabcan toddoba goor ha maydho walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday riwaayo uu odhanaayo uulaahunna bituraab toddoba ha maydho uulaahunna toddobadaata ugu horraysaa atturaabu waa cammuud oo ciid baa lagu maydhayaa oo lagu cidaadaya walahu waxaa u sugnaatay muslim waxaa u sugnaatay fii xadiisi cabdullaahi bni mugafalin iyadoo hadalka soo socdaa uu ku sugan yahay xadiiskii cabdullaahi bni mugafal anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi idaa walaga alkalbu filinaa'i idaa walaqa hadduu carrabka geliyo ama ku dhareeriyo alkalbu eygu fil inaa'i weelka gudihiisa fakhsiluuhu maydha weelkaas sabcan toddoba goor maydha wa cafiruuhu ahaaminata bituraab wa ku cidaada oo mariya asaaminata marka siddeedaadna bituraabi cammuud ku cidaada oo cammuuddaa ku maydha tacfiirku waa in ciidda lagu xalo oo ciiddii lagu xaquuqo labadan xadiis waxay tilmaamayaan in nabigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay eygu hadduu weelka afka geliyo in weelkaa la maydho waxaana la maydhayaa toddoba goor oo midiciid tahay ayaa la maydhaya waxaa loo maydhayaana waa najaasanimo daraaddeed inuu nijaas yahay oo weelkaa nijaaseeyey ayaa loo maydhaya oo najaasada culammadu waxay u qaybiyaan najaasatun mughallada iyo najaasatun mukhafafah najaaso nijaasanimadeeda la adkeeyey iyo najaaso mukhafafo ahoo nijaasanimadeeda la fudaydiyey marka najaasada muqalladada ah ilaa toddoba goor la maydho oo mid ciid tahay oo ciid lagu daray ilaa la maydho daahir noqon maayo xadiiskani wuxuu sheegay eyga ayuu sheegay culammada qaarkood waxay ilxaaqiyeen oo haleeshiyeen doofaarka ayay haleeshiyeen oo waxay yidhaahdeen eyga iyo doofaarka mid waloo ka midiba najaasadoodu waa muqallado laakiin daliil ku soo arooray oo caddaynaya in doofaarka toddoba goor la maydhaayo wuxuu carabka taabsiiyo deliil ku soo arooray lama hayo qiyaasay eyga uga qiyaas qaateen baa fuqahada sidaa tidhi ay ku tidhi saxiixu waxay tahay najaasada doofaarku inay muqallado taho toddoba goor in la maydhoo midicii tahay inay waajib tahay deliil uma hayno waxaynu ku kaaftoomaynaa inta deliilku ku soo arooray bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen eyga wuxuu ku dhareeriye ama carabka geliye maydhista toddoba goor la maydhayaa oo ciid lagu darayaa mid ahaan waa arrin tacabbudi ah ee mid najaasanimo sidaa loo odhanayo maaha ee waa laynagu addoonsaday macquululmacnaa ma aha sida laynoo sheegay bes baynu u raacayna laakiin alsaxiixu inshaa allah waa in ay tahay maydhista la maydhayaa litathiir inay tahay oo najaasanimo daraaddeed loo maydhaayo najaasadaasina ay tahay najaasa mughallada sidaasaa saxiixa ee tacabudi bas ma aha waxa isweydiin leh meesha ciidda laynoo sheegay wax kale ma lagu beddeli karaa ama saabuuno ama taydhadh ama wax la mida ma lagu beddeli karaa jawaabtu waxay tahay maya nasku shaygaa uu ku soo arooro ciidda ah beddel kale laguma beddeli karo si kasta ha loo yidhaahdo waxaasi tacqiim buu samaynayaa oo meeshii waa nadiifinayaa oo jeermiska waa dilayaa oo fayruusyada waa dilayaa oo tahaaro waa keensanayaa oo nadaafa waa ka imanaysaa si kastaba ha loo yidhaahdee shay kale oo maqaamkaa istaagi karaa ma jiro waayo ciidda ayaa la nasgareeyey shay kale inuu maqaamkiisa ku sugnaanayooo beddel ka noqon karana deliil uma hayno marka malamale mid lagu odhanaayo shay kalea beddel ka noqon karaa ma aha fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen toddoba goor in la maydhoo midiciid tahay waajib ma aha madaahibta qaar baa sidaa maray waxaanay yidhahdeen riwaayaadka xadiiska qaar ka mida waxaa soo arooray saddex goor waa midda labaadee raawiga xadiiska soo wariyoo abu hurayra ah dawu khilaafa waxyaalaha culammada qaarkood ay sheegeen bay ka mid tahay sida maalikiyadoo kale qowlkaasi laakiin sax ma aha waayo riwaayada ay sheegayaana saddexda sheegaysaa waa daciifo waaldaciifu laa yucillu saxiix daciifna saxiix ma cilleeyo oo daciifka waa laga tagaa saxiixana waa la qaataa waa saxiixo toddobada goor in la maydhaayo laakiin saddex goor iyadu ma asixin haddiiba la yidhaahdo raawigu waa khilaafo ay sugnaato inuu khilaafay xadiidku soo wariyey riwaayadiisana isagaa u aqoon badan marka taasi way cillaynaysaa in la yidhaahdo oo inuu ama macluul yahay buu og yahay ama inuu mansuukh yahay ama wax la mida waxaa loodhanayaa taasi sax ma aha waayo qaacidadu waxay tahay alxujatu bimaa rawaa laa bimaa ra'aa xujada iyo deliilku wuxuu ku sugan yahay wuxuu soo wariyey raawiga cadliga ah ee siqada ahi laakiin wuxuu ijtihaad ahaan iyo ra'yi ahaan arkay xujada kuma sugna waxaana dhici karta raawigu xadiiskuu soo wariyey inuu ilaawo oo isagoo naasi oo ilowsan ijtihaadan inuu mas'alo kale si kale fatwoodo ama ku camal falo waxaa kaloo dhici kartaa xadiiskuu soo wariyay inuu ismoodsiiyo inuu mansuukh yahay wa fii nafsi alamri aanu mansuukh ahayn asbaab bay culammadu u khilaafaan axaadiista shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa la yidhahdo rafculmalaam can ila'immati alaclaam waxaanuu sheegay toban sababood oo mid walba ay u dhici karto caalimku inuu khilaafo xadiiska toddoba goor baa haddaba la maydhayaa toddobadaa gooree la maydhaayo ta ugu horraysa waxaa laga yeelayaa ciid riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo tirmidii soo wariyey ukhraahunna bituraab ta ugu dambaysa ciidda lagu maydhayo riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ixdaahunna bituraab mid ka mida ayaa markaa ciidda lagu maydhaya laakiin waxaa qawisan in marka ugu horraysa ciiddaa lagu maydhayo riwaayadan muslima uu inoo qoray lafteedu waxay sheegaysaa wacafiruuhu ahaaminata bituraab waxaa ku cidaadaan oo ku xaquuqdaan marka siddeedaad ciid marka marka siddeedaad ciid ku cidaada ama ku xaquuqa waxay shabihi kartaa ukhraahunna bituraab laakiin calaa kulli xaal waxaa qawisan marka ugu horraysa in ciidda lagu maydhaayo oo biyaha iyo ciidda laysku daraayo amaa wacafiruuhu ahaaminata bituraab waxaa looga jeedaa toddobada gooraa ku maydhaysaan mar ciid raaciya ciiddaa markaad raacisaan waxay isku noqonayaan siddeed laakiin inay ugu dambayso iyo inay ugu horrayso kama hadlin ee xadiiskan hore ayaa caddeeyey uulaahunna bituraab ukhraahunnana waa daciif oo ma asixin ixdaahunnana waa mutlaqoo waa sii daysan tahay kanna waa muqayado waa muqayadatun biluulaa oo yuxmalu almutlaqu cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadka waa laysku xambaaray khulaasadu waxay tahay weelka uu afka geliyey eygu toddoba goor oo mid ciid lagu daray baa la maydhaya marka koowaad inay noqoto marka ciidda lagu darayna waa sida saxiixa ah weelku xadiisku sheegaye haddii wax kale ay markaa eygi carabkiisa ku taabtana waa la mid oo haddii maradaada ama jidhkaaga uu carabkiisa ku taabto toddobadii goor baad maydhaysaa ee mid ciidda la raaciyey oo ciidda lagu daray sidaasay noqonaysa eydoo dhan xukumkani miyuu u yaallaa mise waa eydii aan la idmin isticmaalka la isticmaalayo la adeegsanayo culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa xukum caam oo eydoo dhan u yaalla culamada qaarkoodna masaa'isha qaarkood bay ka istisnoodeen shaaficiyadu waxay ka mid yihiin qolada cammimtay oo yidhi mar walba ey oo dhan hadduu carabka wax taabsiiyo ama afka wax geliyo xukunkaasaa markaa uu noqonaya xukunkiis oo saasaa loo maydhay saas aawadeed waxay eygii mucallamka ahaa ee lagu ugaadhsanayay hadduu ugaadhii markaa qabto meeshuu ku qabanayaana dee waa afkiisa un shaaficiyadu waxay yidhaahdeen iyadoo la cunaayo ugaadhaas haddana waa in la maydhaa toddobadii goor ee midiciidda ahayd waa in lagu maydhaa daa'ifo kale culammada ka midii waxaya maya masaladaas iyadu waa mustasnaah waa laga reebayaa waayo saxaabadii eyda ku ugaadhsanaysay looma sheegin ugaadhii markay qabtaan eydaasi inay markaa maydhaan waatay culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa fadliga uu cilmigu leeyahay alkalbu almucallam marka lagu ugaadhsanayo ugaadhii uu afka ku qabtay toddoba goor la maydhi maayo waayo haddii ay waajib ahaan lahayd in la maydhaa waa caddayn lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mana sheegin qaacidaduna waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac waxay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigo markaa u caddayn waayaa ma bannaana ijmaac baynay ku bannaanayn ijmaac ayaynay ku bannaanayn sidaas aawadeed xaaladda waa laga reebayaa bacdu ahlicilmi yidhaahdeen laakiin shaaficiyadu isku dariiq bay marinayaan maryahaagii ama jidhkaagii hadduu eygu carabka taabsiiyo ama dhareerkiisu kugu daato ilaaba ilaa waa inaad maydha toddoba goor oo ciid tahay oo ciida la raaciyey can xumraana mawlaa cusmaana bni cafaana annahu ra'aa cusmaana dacaa biwaduu'in xumraan waxaa laga soo wariyey taabiciga la yidhaahdo mawlaa cusmaana cusmaan mawlihiisii ah ibni cafaana cusmaankaasoo ina cafaan ah mawlihii cusmaan weeyaan waxaa looga jeedaa cusmaan baa xoreeyaa loo jeedaa oo walaagu waa walaa'u cataaqa cafaanna in la sarfiyooo munsarif laga dhigo cafaanin la yidhaahdo iyo cafaana in la yidhaahdo maa laa yansarif laga dhigo labadaba waa la sheegay culamada qaar baa mid bay mareen waatay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen markii la weyddiiyo lagu yidhi cafaan ma munsarif baayo waa la sarfinayaa oo waa la tanwiininayaa mise munsarif ma aha oo waa maa oo sarfiga waa laga mancinaya waxay ku jawaabeen culammada qaarkood in madaxtahu manactahu wa in hajawtahu saraftahu waxay yidhaahdeen haddii aad ammaanto aad magaca ammaan ka dhigto min alcifati in laga soo qaatay ila cifada iyo dhowrsoonidu waa ammaan haddaad sidaa ka dhigto manactahu sarfiga waad ka mancinaysaa oo maxaa ku sugan dee alif iyo nuun ziyaada a ah baa ku sugan alif iyo nuun ziyaada'a ah ayaa markaa ku sugan calamnimana waa u raacda wa in hajawtahu haddaad caydo aad tidhahdo min alcufuunati baa laga soo qaatay cufuunadu waa maxay waa qurunka weeyi oo aad tidhahdo nuunku waa asal waxay noqonaysaa hal cillo keliya ku suganoo calamnimo ah ila ziyaadat alalif wannuun waa la waayey markaasoo min alcufuunati bay noqotay marka waxaa fiican in waa min alcifati oo laga dhigo maa laa yansarif cafaana dacaa biwaduu'in wuxuu u yeedhay bimacnaa dalbay biwuduu'in wax lagu weysaysto fa afraqa calaa yadayhi fa afraqa waa ku shubay oo waa ku afrogay afrogey waa eraygii carabiga ahaa oo la soomaaliyey afraqa iyo afrogay haynkii baa laga dhigay ga' laga dhigay fa afraqa waa ku shubay ama waa ku afrogey calaa yadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku afrogay min inaa'ihi xagga weelkiisa biyihii ku jiray ayuu ku shubay gacmihiisa faghasalahumaa waa maydhay labada gacmood alaasa maraatin saddex mar ama saddex goor ayuu maydhay suma adkhala dabeedna wuxuu geliyey yamiinahu midigtiisa filwaduu'i biyihii lagu weysaysanayey wuduu iyo waduu'u baa kala jira wuduu' waa ficilka weysada la weysaysanaayo oo tawadu'a ah waduu'na waa biyaha lagu weyse qaadanayo suma adkhala dabeedna wuxuu geliyey yamiinahu midigtiisa filwaduu'i biyihii uu ku weyse qaadanayey umma tamadmada intaa dabadeed waa luqluqday oo biyuhiibu afka ku celceliyey yacni majja almaa'a fii famihi wastanshaqa waa sandaartoo biyuhu sanka ku eriyey wastansara biyuhiibu haddana sanka ka soo daadiyey summa ghasala dabeedna waa maydhay wejha wejigiisa salaasan saddex goor buu maydhay wa yadayhi labadiisa gacmoodna waa maydhay ila ilaa laga gaadhaayo iyo suxullada laga gaadhaayo gacmaha wuxuu maydhay ilaa suxullada ayuu maydhay salaasan saddex goor ayuu maydhay summa masaxay intaa dabeed waa masaxay bira'sihi madixiisa ayuu masaxay summa khasala dabeedna waa maydhay kiltaa rijlayhi labadiisii addin mid waloo ka midaba wuxuu maydhay salaasan saddex goor ayuu maydhay summa qaala dabeedna wuxuu yidhi cusmaan baa odhanayaa radia allaahu canhu wa ardaah ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam waxaan arkay nebiga sala allahu alayh wasalam yatawada'u xaaluu weysaysanaya ayaan arkay waa jumla xaaliya naxwa wuduu'ii haada nusakha qaar wowga waa kordhigeen laakiin waxay isku saxan tahay wuduu' in la yidhaahdo wuduu'ii waynagii hore u kala sheegnay wadu'na inay tahay biyaha lagu weyse qaadanayo wuduu'na inay tahay wowga marka la godo tawadu'a oo ficilkii weysada la samaynayay ah naxwa wuduu'ii haada yacnii weyse shabbahaysa weysadaydan oo kale shabbahaysa ayuu weysaystay naxwo macaani badan baa loo isticmaalaa naxwi mar waxaa loo isticmaalaa qasdi mar waxaa loo isticmaalaa jiho mar waxaa loo isticmaalaa misli mar waxaa loo isticmaalaa jaanib mar waxaa loo isticmaalaa cinda yacni macaani badan oo kala duwan bay leedahay erayga naxw hadda waxaa looga jeedaa naxwa wuduu'ii ay misla wuduu'ii haada wayse waysadaydan la midoo kalu weysaysanayey oo qaabkaan u weysaysanaya qaab la midu u weysaysa macaanidaa naxwi ay leedahay axaadiista soo socotaynu qaar kale ku arki doonnaa sha allahu tacaala uma qaala dabeedna wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam man tawadda'a naxwa wuduu'ii haada ku kastoo weysaystaa naxwa wuduu'ii weysaysigayganoo kale haadaa oo kan ah summa sallaa dabeedna tukada ragcatayni laba ragcadood tukada labadaa ragcadoodoo laa yuxadisu fiihimaa nafsah aanu naftiisa wax adduunyo a ah ugu sheekaynaynin oo aad ragcataynka ka sifayso ama faacilka aad ka xaalayso oo aad tidhahda summa sallaa dabeedna tukada ragcatayni laba ragcadood wuxuu labada ragcadood tukaday xaal laa yuxadisu fiihimaa nafsah aanu naftiisa waxba adduunya a ugu sheekaynayn gufira lahu waa loo dembi dhaafaa maa taqaddama min dembih kii hormaray oo dembigiisa ka mida ayaa loo dhaafaa dunuubtiisii hormartay baa loo dhaafaya xadiiskan masaa'il badan baa laga qaadanayaa waa midda koowaadee waxaa laga qaadanayaa altacliimu bilficli dadka ficil ahaan in wax lagu baro oo tacliimtu waxay noqotaa bilqawli iyo bilficli ayay noqotaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qaabka wanaagsan ee loo weysaystaa inay tahay sidaa cusmaan sheegay weysada in la wanaajiyo la dhammaystiro ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xubnaha la maydhaayo in gacmaha saddex goor la maydho wejiga saddex goor la maydho gacmaha ilaa mirfaqaynka saddex goor la maydho addimada saddex goor la maydho madaxana hal mar la masaxo waayo masaxaddii madaxa la masaxaayey alaasa maraatin kuma qaydin agsarka axaadiistana waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam hal mar qura inuu madaxa masixi jiray ha yeeshe bacdu riwaayaat ama bacdualaxaadiis oo aan quwo badnayn oo lagu soo wariyaa jira nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saddex goor masaxay culammada qaarkood taasay cuskadeen waata kale waxay yidhaahdeen xubnaha kale la maydhaayana sida waafaqsani waa saddexda goor asaaniidda riwaayaadka sidaa lagu soo wariyey culammada qaarkood ayaa xoogaa soo dhoweeyoo yidhi dariiqyada qaarkood baa xasan ah waana sida sheekh albaani uu ku sheegaayo kitaabkiisa tamaamuulminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna culammada muxadisiinta ee shaaficiye qaarkood waxay yidhaahdeen masaxaadda saddex goor inuu nebigu masaxay axaadiista ku soo aroortay waxay aqbali kartaa hadday sugnaato in looga jeeday markii hore inaan u gaadhsiinnin oo markii horena in ka mida madaxa u masaxay markii dambena in ka mida u masaxay oo sidaas yadaa ku sameeyey oo markii oo la kala qaybqaybiyeynu inay tahay aqbali kartaa calaa kulli xaal siday axaadiistu u badan tahay waa in madaxa hal mar keliya la masaxaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa wejiga oo dhan in la maydho dhallinyarada qaarkood waxaa dhici karta markay weysaysanayaan weysada inaynay sixin wejigaa la maydhayaa maxaa looga jeedaa dhegta halkaa yaree shaxmatul udun la yidhaahdo ee dhegta xagga indhaha ugu soo xigta ee yaree taagan ilaa halkeeda kale laga gaadhayo waa inay biyuhu gaadhaan lagu maydhayo foodda halka timuhu ka soo baxaan amaba timuhu ku yaalliin ama asaalatan timuhu ay ka soo baxaan ilaa lafgadheedana waa in la gaadhsiiya intaa waa in la wada maydhaa xadka wejigu saasuu noqonaya intaa wax ka mid a ah haddaan la gaadhsiinnin oo halkaa yare dhegta ka sokaysa haddii aan la maydhin ay iska caddahay oo iska qallalan tahay waysadaad weysaysatay waxba kama jiraan waxaa kaloo laga qaadanayaa gacmaha marka la maydhaayo gacmaha ilaa mirfiqaynka laga maydhaya ama suxullada ilaa laga gaadho ilaadu waa haayo suxulladii ma ku jiraan maydhista la maydhaayo mise kuma jiraan saxdu waxay tahy inay ku jiraan marka ilaalmirfiqayni waxaa loo jeedaa macalmirfiqayni baa loo jeedaa suxulladana waa in la maydhaa oo maydhitaanka la gaadhsiiya weliba halkaa waxaan baraarujinayaa marka la maydhaayo gacmaha maydhitaankaa waajibkaa ee wejiga ka dambeeya inta hore ee laga faraxashaanaa waajib weeye inaad markaa la maydhaa maydhitaanka marka hore farxalka weysada lagu bilaabaya waa sunne laakiin marka dambe intaa farxalka laftooda in la maydhaa oo gacmaha lagu yidhi maydhe yacnii gacmahana ilaa mirfiqaynka laga gaadhaa lagu yidhi maydhe ilaaba ilaa faraha iyo baabacada iyo xagga saraba iyo faraha dhexdoodaba waa in maydhitaanka la maydhayo gacmaha ilaa suxullada laga gaadhaayo waa in markaa lala maydhaa waxaa dhacda dhallinyarada qaarkood inay marka hore faraxashaan marka dambena weysadii intay saa ku bilaabaan hadhow wuxuu maydhayaa uun intaa cukurrada kafka waa ka tegayaa yaa intaa saacidkee dhudhunka oo aan gacmaha inta hore ku jirin ayuu maydhayaa weysadaa waxba kama jiraan waayo waajib waxaa ahayd gacmaha in la maydho ilaa mirfaqaynka laga gaadho gacmihiina maad maydhin ilaa mirfaqaynka laga gaadhayo maad maydhin maydhitaankaa waajibka ah ta hore farxal ku sunna siday jumhuurka culammadu qabaan marka taana waa in saa lagu dadaalaa suxullada waa in lala maydhaayo maydhitaankii la gaadhsiiyaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu weysaysto wuxuu ahaan jiray oo uu gacmaha maydho ashraca filcadud cududda dacalkeedana biyaha waa gaadhsiin jiray waa si waajibkii loo hubsado waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibu madaxa sida loo masaxayo axaadiista soo socota inoo sheegi doonta aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala labada addinna waa maydhay cuhmaan ibnu cafaan oo min saddex goor buu labada addinna mid waloo ka midaba uu maydhay dabeedna wuxuu uhi nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa hadda aan u weysaystay si la midoo shabbahdaa ayuu u weysaystay dabeedna fadiiluu sheego wuxuu uhi man tawadda'a naxwa wuduu'i haada uma sallaa rakcatayni laa yuxadisu fiihima nafsahu gufira lahu maa taqaddama min dembih ku kastoo weysaysta weyse weysadaydan la midoo shabbahda naxwa waxaa loo jeedaa shibha ama mila umma sallaa ragcatayn dabeedna laba ragcadood tukada faral iyo sunno kay doonaan ha noqdaan labadaa ragcadoodoo aanu innaba naftiisa aanu adduunye ugu sheekayn aakhiro wixii ku saabsanaa in nafta ugu sheekeeyey ku soo dhacdaa dhibi kuma sugna ee waxaa looga jeedaa min umuuri iddunya haddii aakhiro iyo geerida iyo salaadda wanaajinteeda iyo qur'aanka tadabburkiis iyo ashyaada noocaasa hadduu nafta ugu sheekeeyo yacniyada dhibi kuma sugnaa maa shay wanaagsan laakiin umuur adduunyaa loo jeedaa oo umuurta adduunyo miu ruuxu iska wada ilaalin karaa waxay yidhahdeen culammadu waxaa kale jira xadiisu nafsi iyo khawaatir khawaatir waswaso oo qalbiga ku soo dhacayso markiiba uu iska daafacayo dhaafaysaa oo aan ku hakanaynini waxba fadiiladan u dhimi mayso li'annahu maa xaddasa fiihimaa nafsah laakiin maxaa la diidayaa markay ku soo dhacaan nafta ay ku soo dhacaan iyo qalbigiis inuu marka iska wado oo ku mashquulo oo istirsaal sameeyo oo iska sii raacraaco taasaa la diidaya laakiin wax adduunyahii hadday khawaatirta qalbiga ku soo dhacdo ou markiiba iska daafaco iska xidho waxba ka yeeli mayso khushuucdii salaaddiisina waxba u dhimi mayso fadiiladeenna seegi maayo waa in mid nafta ku sugnaatay ay tahay oo nafta ugu sheekeeyey oo istirsaalay umuure adduunyana ay ku saabsantahy taasaa fadiiladii wax u dhimaysa labada arrin markay dhacaan in sidii nebigu u weysaystay loo weysaysto marlabaadkana laba ragcadood la tukado labada ragcadoodna sifadoodu sidaa tahay oo adduunyo warkeed wax ku saabsan aan nafta loogu sheekaynin oo istirsaal lagu samayn lasii sii raaraacayo lagu daa'imayo labada arrin haddii la kulansado waxaa la helayaa gufira lahu maa taqaddama min dembi marka shartiga arrinkaasi ku dhacaya waa in labada arrin israacaan wa in tarattaba calaa shartayni shayun fa bilxusuuli lishartayni saaxibulmaraaqi waa ka odhanayaa haddii laba sharti shay ku xidhmo wuxuu ku dhacayaa shaygaa ku xidhmaya mashruudka ahi labada sharti inay dhacaan oo wada xasilaan hadduu nin yidhaahdo xaaskiisa ku yidhaahdo in kharajti ila asuuqi wa kallamti fulaanan ama in kharajti ila suuqi umma kallamti fulaanan fa anti taaliqun goormay furmaysaa suuqii waa u baxday laakiin hebel lamay hadlin ama hebel waa la hadashay oo guriguu soo hormare laakiin suuqii umay bixin ma furantaad yaa maxay u furmi weydey labadii sharti baan israacin labada sharti markay israacaan ayaa arrinkaasi ka dhalanaya summa marka weliba labada sharti loo dhaxaysiyana waa inay sidaa u kala horraan dhaceen ghafara allaahu maa taqaddama min denbih ilaahay wuxuu u dhaafayaa wixii hor maray oo dembigiisa ka mida ayuu ilaahay u dhaafayaa marka dunuubtii sakaa'irtii iyo kabaa'irtii labaduba miyaa loo dhaafayaa mise sakaa'irta keliyuunbaa loo dhaafaya jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin dunuubtii hormartay ee sakaa'irta a ah baa xasanaadka lagu dhaafaa laakiin kabaa'ir laguma dhaafe kabaa'irtu towbay u baahan yihin laga toobad keeno waana tii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayey alcumratu ila wa salawaatu alkhams wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir acmaasha taacaadka ahi wixii dhexdooda dhacay oo dembiye abaa lagu dhaafayaa oo ay baabbi'inayaan haddii kabaa'irta laga dheeraado marka dembiyada ay baabbi'inayaan maxay noqonaysaa sakaa'irtay noqonaysaa riwaayo kalena waxaa ku soo arooray maa lam tugsha alkabaa'ir aayadda qur'aankaana allah wuxuu ku sheegay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum sida jumhuur ahlicilmi ku tageen waa sidaas yadaa weeye can camr bni yaxya almaaziniyi can abiih xadiiska sideedaad nusakha qaar waxay idiin qorayaan xadiiska sagaalaad oo xadiiska cabdulaahi bni muqafal iyo xadiiska abi hurayra la kala tirinaya waa sababta keensatay inay tabacaadka qaarkood ay yidhaahdeen axaadiista ku sugan kitaabka waa afar boqol iyo saddexiyo labaatan xadiis ama ka badan ay yidhaahdeen qaarna isku xadiis bay ka soo qaadeen afar boqol iyo saddexiyo labaatanka waaba ka yareeyeen qaarna riwaayaadkay gaar u tiriyeen wahaakada can camri bni yaxya almaaziniyi bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen oo camri ibnu yaxya ay ka soo wariyeen almaazini can abihi isagoo aabbihi ka warinay qoole wuxuu yidhi shahidtu camra bna abilxasani waxaan xaadiray camar oo ina abilxasan ah oo sa'ala weydiiyey cabdallaahi bna zaydin cabdallaahi ibnu zayd ayuu weydiiyey can wuduu'i nnabiyi sala allahu alayh wasalam weysaysigu nebigu weysaysan jiray qaabkeeda ayuu weydiiyey laba saxaabi baa labadaba cabdullaahi ibnu zayd loodhan jiray mid waa saaxibuladaan midna waa saaxibuulwuduu waa kale laba saxaabi weeye can wuduu'i nabiyi sala allahu alayh wasalam weysadii nebiga sala allahu alayh wasalam qaabkeeda ayuu weydiiyey oo fadacaa bitawrin wuxuu u yeedhay oo bimacnaa uu dalbay in loo keeno digsi bir'a ah in loo keeno oo min maa in biyo ka buuxaan tawrku waa digsiga ama wax digsigoo kale shabbaha weeye oo weel ah fatawada'a lahum waa u weysaystay wuduu'a nabiyi sala allahu alayh wasalam weysadii nabiga weyse la mida ayuu weysaystay waxaa weysaysanaya cabdulaahi ibnu zayd waa tacliim bilficli fa akfa'a wuxuu ku shubay oo ku soo foorariyey calaa yadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku soo foorariyey min atawri wax digsigii ka mida biyuhu ku jire xaggii digsiga ayuu biyaha kaga soo foorariyey labada gacmood fa qasala yadayhi salaasan wuxuu maydhay gacmihiisa saddex goor ayuu maydhay summa adkhala yadahu fi tawri intaa dabadeed wuxuu geliyey gacantiisa midig fi tawri digsigii ayuu geliyey nusakha qaar attawra bay qorayaan laakiin waa khalad waa fi tawri fa madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday oo biyuhu sanka ku eriyey wastansara biyihii sanka waa ka soo daadiyey salaasan saddex goor bisalaasi kharafaat sidaa wuxuu ku sameeyey saddex markaa goor oo biyaha gacanta ku qaatay saddex gacan darsi bisalaasi harafaat summa adkhala yadahu fi tawri intaa dabeed wuxuu geliyey gacantiisii midig ayuu wuxuu geliyey fi tawri digsigii ayuu geliyey faghasala wajhahu alaaan wuxuu maydhay wejigiisa saddex goor suma adkhala yadayhi intaa dabad waa geliyey labadiisa gacmood ayuu biyihii geliyey faghasalahumaa maratayni wuxuu maydhay labadii gacmood wuxuu maydhay maratayni laba goor ayuu maydhay mid walo oo ka midaba laba goor buu maydhay ila almirfaqayni ilaa laga gaadhayo suxullada laga gaadhayo ila almirfaqayni bimacnaa maca almirfiqayni ilaadu bimacnaa maca uma adkhala dabeedna waa geliyey yadayhi labadiisa gacmood buu biyihii geliyo famasaxa bihimaa ra'sahu wuxuu ku masaxay madaxiisa fa aqbala bihimaa iqbaal ayuu soo sameeyey oo xaggan hore ayuu ka bilaabay oo markaasuu dib u waday wa adbara haddana markaa xagga dambe ee dambaysuu ka soo bilaabay maratan waaxida mar qudha fa aqbala bihimaa wa adbara culammadu waa isku khilaafeen macnaheeda oo culammada qaar baa waxay yidhaahdeen fa aqbala gacmihii waa soo qaabilsiiyo xagga dambe intuu ka soo bilaabuu hore u soo wada iqbaalku saasay noqonaysaa bay yidhahdeen idbaarkuna dib buu u celiyo halka dambuu gaadhsiiyey intuu dib u celiyey culamada qaarna saynu sheegnay ku fasireen oo waxay yidhahdeen xagga hore uu ka bilaabaya marka hore ilaa uu xagga dambe geeyo xagga dambe markuu geeyo haddana ka soo bilaabaya ilaa uu halka ugu horraysee foodda keeno labada wejina waxa saxiixa in iqbaalkiiyo idbaarka macnaha looga jeedo in xagga hore laga bilaabo ilaa halka dambe la geeyo haddana xagga dambe laga soo bilaabo ilaa halka ugu horraysay markii hore laga bilaabay oo foodda a lagu soo celiyey waxaana caddaynaysa riwaayada dambe mufasirada ah ayaa caddaynaysa maratan waaxida mar qura ayuu sidaa sameeyo madaxa masaxay summa ghasala rijlayhi intaa dabeed wuxuu maydhay labadiisa addin wa fii riwaayatin riwaaye waxaa ku sugnayd bada'a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafa'ah bada'a wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madixiisa halka ugu soo horraysa ayuu ka bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa uu gacmaha geeyey ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa laga gaadhaayo uu geeyey summa raddahumaa intaa dabeed waa soo celiyey xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa uu soo gaadhay meeshii uu markii hore ka bilaabay oo foodda ah halkan hore ee muqadamu ra'siga ah ilaa uu ka soo gaadhay wa fii riwaayati riwaaye kale waxaa ku sugnaa oo muslim saxiixa ku soo wariyey ataanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam noo yimi rasuulkii ilaahi sala allahu alayh wasalam fa akhrajnaa lahu waxaan u soo saarnay maa'an biyaan u soo saarnay biyahaasoo fii tawrin digsi ku sugan ama dheri digsigaasoo min sufrin nuxaas ka samaysan biyo ku jira ayaannu u keennay attawr waa shibhu tasti digsiga ayuu shabbahaa bitawrin min maa waa weel yar marka waa digsi ayuu shabbahaya calaa kulli xaal xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaa'il mutacadida waa midda koowaad ee attacliim bilficli waa laga qaadanayaa in ficil ahaan dadka wax lagu baro waxaa kaloo laga qaadanaya inta goor ee la maydhaayo in laysla ekaysiyaa inayna laazim ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xubnaha qaarkood wuxuu maydhay saddex goor qaarna wuxuu maydhay laba goor madaxana wuxuu masaxay hal mar qura marka in laysla isla ekaysiya inayn laazim ahayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sida ugu fiican ee madaxa loo masaxay inay tahay inta gacmaha la qooyo oo biyo cusub lagu qooyo in madaxa saa loogu masaxo halka ugu horraysa inta laga bilaabo ayaa halka ugu dambaysa la geenayey haddana dib baa loo soo celinaya halkaa ugu horraysaa la keenayey labada dhegoodna markaasaa la masaxay labada dhegoodna waxaa la masaxayaa hal mar quraa la masaxaya sheekh culammada shaaficiyada ka mid a ayaa wuxuu idhi dheguhu ay ishkaal geliyeen buu buuhi culammadii hore mutaqadimiintu ka mid ahaa abulcabbaas ibnu surayj inuu ahaa baan filayaa oo dheguhu ma wejigay ka mid yihiin ma madaxay ka mid yihiin miyaa la masaxaya miyaa la maydhaya dabeedna wuxuu yidhi sagaal goor ayaa dhegaha la taabanaya saddex wejigaa lala maydhayaa buuhi saddexna madaxaa lala masaxayaa oo biyaha baaqigee madaxa marka la masaxo qoyaanka faraha ku soo hadhaa lagu masaxaya saddex goorna biyo cusub baa lagu masaxayaa sidaa wuxuu yidhi ixtiyaatan buu yidhi laakiin sida saxiixa waxay tahay inaan saa la samaynayn waayo ixtiyaadku hadduu sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafo alixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad ixtiyaadku wuxuu yahay in ixtiyaadkaa laga tago mar hadduu yahay mukhaalif lisunna ixtiyaadku wuxuu noqonayaa in ixtiyaadka laga tago waxaana la qatcinayaa nebigu sala allahu alayh wasalam sagaal goor ou saddex maydhaayo saddexna madaxa la masaxayo saddexna gaar u masaxayo inaanu nebigu samayn waa la qacinayaa marka waxay noqonaysaa mukhaalifun lisunna cafa allahu canna wa canhu madaxa ma in la wada masaxaa waajiba mise bacdigii haddii la masaxo waa kifaayo culammada qaarkood waxay yidhahdeen madaxa in la wada masaxa waajib ma ahee bacdi ka mid a haddii la masaxo masixitaankii waa dhacayo waa xasila waa qowl waana sida shaaficiyada iyo xanafiyadii ay ku tageen inkastoo xanafiyadu rubuc ay shartinayaan ay leeyihiin rubuca ra'si madaxa marka afar rubuc laga dhigo rubuc ahaan cala alaqali waa in la masaxa shaaficiyaduna ay leeyihiin aqalu juz'in min alra'si walow alaasa shacaraat ama shacra haba noqotabe culamada qaarkood waxay leeyihiin madaxa in la wada masaxa waajiba waana sida xanaabilada iyo maalikiyadu ay qabaan nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay inuu madaxoo dhan wada masaxay waxaa kaloo ka soo aroortay madaxa wax ka mida intuu masaxay inuu cimaamadda ku dhammaystiray oo ku kaamil yeelana waa ka soo aroortay laakiin marnaba nebiga kama sugna sala allahu alayh wasalam madaxa wax ka mida intuu masaxay isagaan cimaamadda ku dhammaystirin qayb madaxa ka mid a masaxaaddeeda inuu ku kaaftoomay nebiga marnaba kama soo aroorin isagaana caddaynaya dee qur qur'aankoo bayaaminayeen saas aawadee qowlka saxiixii wuxuu yahay waa in madaxoo dhan la wada masaxaa ama madaxa qayb ka mida la masaxaa oo cimaamadda lagu dhammaystiraa haddii cimaamaddu shuruuddii ay oofsatay marka lagu dhammaystirayo itmaamka lagu samaynayo baabu takhfiif bayna taasi u dhacda warka ku saabsan haddii waxa weeye madaxa masaxaaddiisu in la wada masaxa ay waajib noqon lahayd cimaamadda in lagu dhammaystiraa may asaxdeen waayo madaxa kama mid ahaa jawaabteedu waxay noqonaysaa shubhada in la yidhaahdo marba hadduu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam nebigu cabas uma samayn inay masaxaaddii madaxa la masaxayay ka mid noqonayso oo maqaamkii itmaamka istiicaabka masxiga madaxa lagu koobayo la wada gaadhsiinayo inay ka kaafinayso ayuu nebigu u sameeyey waxaana la ysku hayaa nebigu sala allahu alayh wasalam cimaamaddoo keliya ma masaxay oo aanu madaxa marka hore waxba ka masixin mise cimaamaddoo keliya maba masixinba ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin may ma dhicin madaxa cimaamaddoo keliya intuu masaxay inaanu madaxa markaa taabanba wax dhacay maaha bay yidhahdeen culamada qaarna waxay dhahen waa dhacday xadiiska ku soo arooray wuxuuna amray an namsaxa cala alcasaa'ibi watasaakhiin waa sugan yaho waa saabit madaxa waxa markaa lagu xidhayo cimaamadaha ah iyo khufafka labadaba inaanu masaxnaa nebiguna amray lama sheegin madaxii oo la masaxayo culamada shaaficiyadu waxay leeyiin waxaa lagu xambaarayaa waa maca masxi ra'si in lagu taam lagu xambaaraya xadiiskii kale iyadoo lagu fasirayo culamada qaarkoodna waxay yidhahaan me waxaa lagu xambaarayaa suuro saddexaad inay tahay baa lagu xambaarayaa bay yidhaha almuhim sida axwadka ixtiyaadka badan lihi waa in madaxa dhammaan la wada masaxo oo qayb ka mida ah aan lagu kaaftoomin maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam qayb ka mida ah aanu marnaba ku kaaftoomin wamsaxuu biru'uusikum bacdu waa litabciid bay yidhaahdeen culammada luqaduna islama oggola bacdu inay tabciid u soo aroorto asal waxa u ah bacda ilsaaq macnahay asalka ku ahayd in lagu xambaaraana awle ah oo ku dhejinta ah idinkoo masaxaadda ku dhejinaya madaxa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo caaisho ka soo wariyeen radia allaahu canha ilaahay raalliha ka noqda caaishe oo raallihaanshaha u siyaadiyey qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaan jiray yucjibuhu miduu cajabgeliyo oo wanaajista oo jecel attayammunu midigaysiga ayaa cajabgelin jirtay oo aad u jeclaa uu ku midigaystooo midigta ku bilaabo fii tanaculihi kabagashadkiisa wa tarajulihi iyo feedhashadiisa wa tuhuurihi iyo tahaaro qaadashadiisa wa fii sha'nihi kullihi iyo xaalkiisoo dhan inuu midigta ku bilaabo ayaa cajab gelin jirtoo uu jeclaa icjaabka waxaa loo isticmaalaa laba macne in shayga la istixsaanayo la wanaajisanayo la jecel yahay iyo in shayga lala yaaban yahay labada macnaa loo isticmaala hadda waxaa loo jeedaa wuu jeclaa oo waa farax gelinaysa waxaana weliba caddaynaysa riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa yuxibbu tayammuna yucjibuhu waxay ku beddelaysaa riwaayadaas yuxibu tayammuna wuxuu jeclaa midigaysiga in midigta lagu bilaabo labada macno aynu sheegnay icjaabka in loo isticmaalo waa laba macno mashhuur ah waxay culammada qaarkood misaaliyeen hadalkay carabtu yidhaahdaan acjabanii alfataa wama acjabanii wiilkaasi waa iga yaabiyey kaa hore waa maxay bimacnaa adkhala fii nafsi alcajab acjabanii waa iga yaabiyey wama acjabanii lamana dhicino ma jecli ya marka acjaba labada macnaba waa loo isticmaalaa hadda waxaa loo jeedaa kii istixsaanka ahaa ee jeclaysiga ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ashyaada wanaagsanoo dhan wuxuu ku bilaabi jiray midigtuu ku bilaabi jiray hadday dahaarada tahay oo iminka addinka midig iyo addinka bidix addinka midig buu horraan maydhi jiray gacanta midig iyo gacanta bidix gacanta midig ayuu horraan maydhi jiray waa kada maydhashada waa saasi leeg kabagashiga addinka midig buu gelin jiray feedhashada xagga midig buu madaxa horraan feedhi jiray shu'uuntiisa dhan wuxuu markaa jeclaa midigaysiga tafaa'ul buu uga jeeday midigtu maadaamay ka mudan tahay bidixda ayuu midigta markaa ku bilaabi jiray ha yeeshee waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus wa fii sha'nihi kullih waxaa loo jeedaa cumuum khusuus looga jeedo waayo ashyaada qaarkood oo bidixda lagu bilaabaya ayaa jirta hadday tahay suuliga marka la gelaayo bidixda la horraangelinayo hadday tahay marka layska maydhaayo la istijoonayo oo najaasada layska maydhayo bidixdaa lagu maydhaya midigta laguma maydhayo midigta laguma maydhayo saas aawadee shaygii wanaagsan midigta lagu isticmaalaya shaygii xun ama mustaqdara ama nijaas iyo qurun lagu tirinayana bidixda ayaa la hormarinayaa taasina waa arrin afdala weeyi imaamu nawowi wuxuu odhanayaa ajmaca alculamaa'u calaa anna taqdiima alyumna fi lwuduu'i sunna culammadu waxay ku ijmaaceen in midigta weysada lagu hormariyaa inay sunno tahay ciddii khilaaftana fadiiladii inay ka tegayso seegayso ha yeeshee weysadu ay u dhammaystirmayso oo lama odhanaayo bidixda hadduu horraan maydho weysadiisii ma asixin ansixin odhan maayo can nucaymin almujmiri can abii hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh wasalam nucaym almujmir waxaa laga soo wariyey oo labada saxiix lagaga soo wariyey isagoo isaguna abu hurayre ka warinaya radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh wasalam annahu qaal inuu yidhi ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamah nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ina ummatii ummaddayda waxaa loo jeedaa atbaacdayda i rumaysay lijaaba ayaa loo jeedaa ummadda waxaa loo isticmaalaa mar ummat dacwa marna waxaa loo isticmaalaa ummat lijaaba ummaddii nebiga rumaysay ee ajiibtay ee raacday yudcawna waa loo yeedhayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa loo yeedhayaa ghuran xaalay wejiye cad yihiin oo wejiyadoodu dharan yihiin wa jamcu aqar aqarru qurun sida aswadu suudun muxajaliina xaalay markaa qoobabka iyo gacmaha ay cad yihiin oo addimadooduna waa nuurayaan iyo gacmahoodu atraaftoodiina waa nuurayaan taxjiilku waa gacmaha iyo addimada qurriguna waa xagga wejiga min aahaari alwuduu waxa wejiyadiiyo gacmahaba iyo lugahaba ay la dhalaalayaan oo la cad yihiin oo ay la nuurayaan raadadkii waysada daraaddeed faman istataaca minkum an yutiila gurratahu faman istataaca ku kastoo kari kara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yutiila gurratahu inuu weji caddaantiisa ballaadhiyo riwaayaadka qaarkood waxay ku dareen wa taxjiilahu iyo gacmihiisa iyo addimadiisu inay caddaadaan oo nuuraan inuu dheereeyo hadduu kari karo midkiin falyafcal ha sameeyo wa fii lafdin limuslimin lafdi muslim u sugnaaday waxaa ku jiray inuu yidhi nucaym ra'aytu abaa hurayrata yatawadda'u waxaan arkay abu hurayraan arkay buu yidhi lmujmir ayaa odhanaya yatawada'u xaalu weysaysanaya ayaan arkay fakhasala wajhahu wayadayh wuxuu maydhay wejigiisa iyo labada gacmood ayuu maydhay xataa kaada yablugu lmankibayn ilaa uu ku dhowaaday oo sigay inuu labada garab gaadho yacani maydhistuu gacmaha maydhaayey labada garab inuu gaadhsiiyo gacmaha guntooda yaa halka kilkilada ah ilaa inuu gaadhsiiyo ku sigay umma ghasala rijlayhi intaa dabadeed wuxuu maydhay labadiisa addin xataa rafaca ila asaaqayn ilaa uu maydhistii u kor yeelay dhudhummada addimadee xoogga ilaa uu sare ugu markaa maydhista ugu dallacay oo biyuhu uu ku maydhaaye sare uu u qaaday oo dhudhummada addimadana markaa u maydhay ama xoogga u maydhay xoogga labada addin summa qaala dabeedna wuxuu yidhi intaa dabadeed samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanayo inna ummatii ummaddaydu yudcawna waa loo yeedhayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa loo yeedhayaa guran xaalay weji cad yihiin baa loo yeedhayaa oo wejigoodu nuurayo muxajaliina xaal addimada iyo gacmahaba ay nuurayaan oo addimadooda iyo gacmahooduba ay cadcad yihiin ayaa loo yeedhayaa min aahaari alwuduu waysada raadadkeeda daraaddeed bay la nuurayaan gacmahoodiiyo addimadoodiiyo wejigooduba faman istataaca ku kastoo kari kara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yutiila ghurratahu inuu dheereeyo dhalaalka iyo nuurka wejigiisu nuuraayo wa taxjiilahu iyo caddaanta gacmihiisa iyo addimadiisu ay caddaanayaan kii kari kara inuu dheereeyaa fal yafcal ha sameeyo oo bimacnaa si nuurkaasi ugu ballaadho wejiyadana markaa maydhistaa maydhaysaan ballaadhiya yaa gacmaha iyo addimadana dhaafiya ilaa qadarkii waajibka ahaa si nuurku idinku bato wa fii lafdin limuslim lafdii waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaaday qaala inuu yidhi samictu khaliilii yaquul waxaan maqlay buu yidhi samictu khaliilii saaxiibkaygii aadka aan u jeclaa waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam nebigu u jeedaayey yaquulu xaalu odhanayo ayaan ka maqlay tablugu alxilyatu min almu'mini xaysu yablugu alwuduu tabluqu way gaadhaysaa alxilyatu quruxdu min almu'mini muuminka waxay ka gaadhaysaa xaysu yablugu alwuduu alwaduu baa qoran nusakha qaarkood laakiin saxdu waa alwuduu waa bidammi alwaaw meesha weysaysigu gaadho weysada la gaadhsiiyo ayaa quruxduna muuminka aakhire ka gaadhaysaa xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in ummatu muxamed wejiyadooda iyo gacmahooda iyo addimadoodu inay dhammaan nuurayaanoo aakhiro iyagoo nuuraya in loo yeedhaayo la soo saarayo bacdulculamaabaa waxay yidhaahdeen weysadu waxay ka mid tahay khasaa'ista ummaddani lahayd oo ummadii hore lama wadaagaynin waayo iyagana wejiyadooda iyo gacmahood iyo addimadoodu waa nuuri lahaayeen hadday la wadaagayeen laakiin wejigaa nadar baa ku sugan waxaana la soo wariyey in nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam nebiyadii hore inay weysaysan jireen inuu sheegay ayaa axaadiista qaarkood lagu soo wariyey axaadiista sidaa sheegaysana dacfibaha ku jiray laakiin culammada qaarkood waa quweeyeen culammada quwaysana waxaa ka mid a ah sheekhulalbaani bacdi baa markaa xadiiskaasi ishkaal geliyey waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa nebiyadii hore way weysaysan jireen laakiin ummadahoodu ma weysaysan jirin taasina waa baciid waa arrin baciida weeye maanic ku sugani ma jiro iyadoo ay nebiyadii hore iyo ummadii horeba ay weysaysan jireen haddana iyaga markaa inaan calaamadan la siinin maanic diidayaa ma jiro marka guran muxajalina in la soo saara ummatu muxamed khasaa'isteeday ka mid tahay laakiin weysadu inay khasaa'isteeda ka mid tahay daliil uma hayno xadiiska inta dambe ee sheegaysa faman istataaca minkum an yutiila gurratahu wa taxjiilahu falyafcal culammada muxadisiintii waxay sheegeen jamac badanoo culammada muxadisiintaa ka midii in intaasi mudrajo tahay oo hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam aynay ka mid ahayn min kalaami abi hurayrah inay tahay xaafid ibnu xajarna wuxuu ku caddaynaya fatxulbaariga ayuu arrinkaa ku caddaynaya sheikhulalbaani laftiisuna wuxuu ku caddaynaya fii silsilati axaadiisi daciifa ayuu ku caddaynaya waxaa odhanaya xaafid ibnu xajar xadiiska dariiqa nucaymun ilmujmir uu soo wariyey mooyaane dariiq kaleo ay ku soo aroortay ma jirto yacanii ciddii kalee soo warisay ma sheegin ilaa toban qof baa markaa waxa weeye soo wariyey bay yidhahdeen yacni keligii baa la gaar noqday keligii ayaa la gaar noqday markaa sidaas aawadeed wuxuu ku saxan yahay intaas inay tahay mudraja ta kale qurradii in la ballaariya ma suuragal ahoo wejiga haddii la yidhaha wejigii wax ka badan baa la maydhaya dee waxay noqonaysaa madaxa in lala maydho maydhista madaxa la maydhayaana maydhistii wejiga la maydhaya ma soo gelayso marka maba suuragal ahaa itaalatu algura maba dhici karta yidhahdeen amaa sida markaa laga sheegay abu hurayra isagu inuu waasicin jiro aad u dheerayn jiray waa fahamkiisa weeyoo saxaabada kale mid ay la wadaagi jireen ma aha ciddii ka xikaayooto weysadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka warramaysayna cid kaleoo sheegtay lama hayo afdal hadday tahayna nebigu inuu ka wada tago marnaba aanu la imannin dee ma dhici karta yidhahdeen saas aawadeed cududda in yar baa la gelinayaa si qadarkii waajibkaa loo xaqiijiyo in suxulladii la maydhay laakiin layskama wadayo ilaa kilkilada ama garabka laguma dhowaynayo ta kalena waa ashraca fi saaq can anas ibni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana ida dakhala alkhalaa waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen anas ibnu maalik radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee anna nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu kaana uu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a hadduu galo meesha uu ku xaajo gudanayo hadduu galo wuxuu ahaa bimacnaa uu doono inuu galo idaa dakhala alkhalaa ficlanba hadduu galo lagama tilmaamaye idaa araada an yadkhula ayaa loo jeedaa hadduu doono inuu galo riwaayaadka qaarkood baa sidaaba ku yimi kaana anabiyu sala allahu alay wasalam ida araada an yadkhula alkhalaa idaa facala fii lugati alcarab waxay u soo aroortaa saddex macne mar waxay u soo aroortay iyadoo looga jeedo ficilka iyadoo la sameeyey oo laga faaruqay marna waxay u soo aroortay iyadoo looga jeedo shuruuc ficilka la gudagalay marna waxay u soo aroortay iyadoo looga jeedo ficilka iyadaan weli la gudagelin laakiin la doonaayo in la sameeyo saddexdaa nooc bay u soo aroortay iyadoo looga jeedo ficilka iyadoo la gudagalay waxaa ka mid ah idaa sacida alimaamu almimbara ama idaa khataba alimaamu ay idaa sharaca fi lkhutba hadduu imaamku khudbadda gudagalo ruuxna yaanu hadlin waxaa looga jeedaa markaa shuruuc ficilkii la gudagelaayo marna waxaa looga jeedaa ficilkii iyadoo la sameeyo laga faaruqay faida qudiyat alsalaatu faintashiruu fi alard faidaa afadtum min carafaatin faadkuru allaha waa ficilkii maruu dhacay oo laga faaruqay marna waxaa loo isticmaalaa iyadoo ficilkii la doonaayo in la sameeyo lagu dhow yahay faida qara'ta alqur'aana faastacid billah ay faida aradta qiraa'atahu markaad doonto qur'aanka inaad akhrido loogama jeedo ficlan markaad qur'aankii akhrido waxaad ku khatintaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim muraadku saa maaha ee waxaa looga jeeda ida aradtum an taqra'uu ida qumtum ila asalaati ida aradtum an taquumuu ila asalaati faghsiluu wujuuhakum qaala mid yidhaahda ayuu ahaa allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu bika adaan ku magan galay min alkhubusi waalkhabaa'is waxaan kaa magan galay min alkhubusi shayaadiinta kuwooda lab baan kaa magan galay waalkhabaa'isi iyo kuwa xunxun ee shayaadiinta ah ee dhadig baan kaa magan galay khubus waa jamcu khabiis waa dukraanu shayaadiin alkhabaa'isna waa jamcu khabiisa ah, waa inaasu shayaadiin waa shayaadiinta kuwooda dhadig bay khabaa'istuna noqonayaan allaahumma erayga ah wuxuu la macno yahay yaa allaahu ama yallaahu yaadii xarfunidaagaa la xadfay miimkaana laga ciwad yeelay labadana lama kulmiyo cinda alikhtiyaar daruuratu shicir ayuunbay dhacdaa in lagu kulmiyo washadaya allaahumma fii qariidi yacani waa shaad inay tahay waa ka tilmaamay ibnu maalik marka allaahumma waxay la macno tahay ya allaahu ama yallaahu muraadka looga jeedaa waxay tahay xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey in nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay magangeli jiray inta aanu gelin meesha uu ku xaajo gudanayo riwaayana soo aroortay adabulmufradka u bukhaari ku wariyoo sheegaysaa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa araada an yadkhula alkhalaa'a marka waxaa loo jeedaa doonista marka la doonaayo la bilaabaya looga jeedaa anas ibnu maalikna wuxuu ahaa khaadimu rasuulilahi sala allahu alayh wasalam sagaal sano iyo dhowr bilood buu nebiga u shaqaynayey oo khaadim uu ahaa nebiguna waa u duceeyey sala allahu alayh wasalam oo wuxuu ugu duceeyey inuu ubadkiisa xoolihiisaba farabadiyo cimrigiisana dheereeyo ducadii nebiguna waa ku dhacdoo tarantiisu aad bay u badnaatay ilaa uu sheegay intii uu noolaa ubadkiisa awlaadu sulbiga intuu aasay ee noloshiisii dhimatay inay boqol ka badnayd oo aan inan wiil ku jirin inan inankiisu dhalay ama ilmo uu inankiisu dhalay ama inantiisu dhashay ayna ku jirin intuba awlaadu sulbi ay ahaayeen marka tarantiisii waa badatay xoolihiisuna waa bateen cimrigiisuna waa dheeraaday waxaanu ka mid yahay meel muksiriina saxaabadii axaadiista badnayd ayuu ka mid ahaa sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wa bnu cabbaasin kada bnu cumar labadaa bayd bay ku kulmiyaan almuksiruuna min asaxaaba saxaabadii riwaayada badnayd ee axaadiista fara badan soo werisay wuxuu idhi sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu toddoba saxaabada ka midii ah, kun xadiis in ka badan bay soo wariyeen min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar toddobadaasi waa ayo hurayrata sacdun jaabirun anasun waa abuu hurayra waa sacd ibnu maalik ibnu sinaan abuu saciidin alkhudri ha u qaadan sacd ibnu abi waqaas ha u qaadan sacadka waxaa loo jeedaa abu saciidin alkhudri baa loo jeedaa waayo magaciisa waxaa loodhan jiray sacd ibnu maalik ibnu sinaan baa loodhan jiray abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun jaabirku jaabir ibnu samra miya haakada maya waa jaabir bnu cabdillaah anasku waa anas ibnu maalik sidiiqa waa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha wa bnu cabbaasin kada bnu cumar wuxuu sheegayaa anas ibnu maalik in nebigu sala allahu alayh wasalam markuu khalaaga gelaayo inuu ilaahay magangeli jiray waayo khalaagu waa mawdic najaasa ku sugan tahay meelaha khabiiskee najaasadu ku sugan tahayna shayaadiintu waa ma'wahoodii iyo meeshay u dunmaan marka maadaama madinno shayaadiintii ay u tahay meeshu waa in ilaahay laga magan galaa sharka shayaadiinta allaahumma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is culammada qaarkood waxay yidhahaan waxaa kaloo fiican in laga hormariyo bismiillaahi wasatru maa bayna aljinni waalinsi bismiillaahi asturka insigiiyo jinka u dhaxeeya waa bismiillaahi weeyi marka wuxuu odhanayaa bismiillaahi allaahumma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is can abi ayuuba alansaariyi radia allaahu canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu ayuub alansaari radia allaahu canhu ilaaha raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa ataytum alghaa'ita haddaad timaadaan meesha lagu xaajo gudanayo alghaa'it asal ahaan waxa la yahay meesha godan waxaase loo jeedaa meeshaa ku xaajo gudanaysaan caadaduna waxay ahayd baa la yidhi maadaama suuliye iyo waxba aynay jirin oo carabtu waagaa suuliyadu ay ku yaraayeen meelaha godgodan bay la eegan jireen inay kula gabbadaan xaaja gudadka markii dambe waxaabaa lagu itlaaqay alfadlatu alkhaarijatu min alinsaan ayaa ghaa'id markii dambe lagu magacaabay waa majaas calaaqadiisu ay tahay mujaawaro idaa ataytum alghaa'ita haddaad timaaddaan meeshaa ku xaajo gudanaysaan bimacnaa ku kaajaysaan ama wax la mida ah. fala tastaqbilu alqiblata bigaa'itin walaa bawl ha la qaabilina qiblada oo ha ula jeesanina biqaa'idin saxara ha ula jeesanina walaa bawlin kaadina ha ula jeesanina walaa tastadbiruuha qiblada ha u dubur jeedinina oo marka aa xaajo gudanaysaan iyadoo qibladu dhabarkiinna ku beegan tahay ha xaajo gudanina walaakin sharriquu aw gharribuu ha yeeshee baryaystoo bari ula jeesta aw gharribuu ama galbeedaystoo galbeed ula jeesta waana ciddii aynay qibladu ka xigin xagga bari ama xagga galbeed oo madiine marka la joogo qibladu waxay kaaga beegan tahay koonfur qumman bay kaaga beegan tahay marka xadiiska waxaa lagula khitaabayaa reer madiine iyo ciddii la mid ah ee qibladu ay ugu beegan tahay koonfur qumman ama waqooyi qumman sideennoo kale inaga waqooyi bay inoogu beegan tahay waxaa u jeesataan marka xagga bari ama xagga galbeed qaala abuu ayuuba abu ayuub wuxuu yidhi faqadimna shaam waxaannu tagnay meesha shaam la yidhaahdaannu tagnay shaam waa beled ballaadhan oo hadda dowlado badan oo kala duwan ayaa dee dhulkoodii ay u qaybsantahay dhulkii shaam ya urdun iyo suuriya iyo lebnaan iyo filastiin intaasi waxay ku guda jiraan shaam shaamna waa ka guda ballaadhantay weliba oo ilaa tabuuk laga soo gaadhaya waa shaam tabuuk oo sacuudiga ka mid a ah. ilaa siinaan laga gaadhayo masar ka midiina waa shaam marka beledka shaam waa beled ballaadhan wey waxaan filayaa daraf xataa inay ka gelayso xagga turkiga wahaakada shaam baanu tagnay buu oo fa wajadnaa waxaannu hellay maraaxiida suuliye ayaannu hellay ama musqulo qad buniyat la dhisay naxwa alqibla ay ilaa jihati alqibla xagga qiblada loo dhisay naxwo hadda waxaa loo jeedaa jihada waynagii sheegnay erayga naxwa inay macaani badan tahay culammada qaarkood toban macno in ka badan bay sheegeen in erayga naxwa ay leedahay akar min casharati macaani fananxarifu canha in yar baannu ka yara leexan jiray si aannaan qiblada ugu beegmin yaa qiblada si aannaan u qaabilin wanastakfiru allaha caza wajal ilaahayna waa dembidhaaf weydiisan jiray xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam reebay in qiblada lala qaabilo ama loogu dubur jeediyo marka xaajada la gudanayo ee laakiin in laga jeesto jihada mashriq ama jihada maqhrib haddii qibladu ay kaa xigto waqooyi qumman ama koonfur qumman bari ama galbeed ula jeeso taasna waxaa looga jeedaa takriim la sharfaayo qibladii la xurmaynayo la sharfayaa looga jeeda marka suuligii laga soo baxa ilahay la dembidhaaf weydiisanaya marka horeba dikri ahaan waa soo aroortay marka suuliga laga soo baxo in layahay ghufraanak laakiin wuxuu tilmaamayaa abu ayuub meesha aan u jeesanayno xaggii qibladii markii suuliga loo dhisay waxaan ku yara dadaali jiray inaannu iska yara barbarinno oo gees kale isu yara dadabno dee godkina waa ku xukumayaayo si toosa ugama wada jeesan kartid dadaalkayaga intaannu kari karno markaannu samayno ilaahay baannu dembidhaaf weydiisan jiray saasuu yidhi bal xadiiska kalena aan eegno can cabdillaahi bni cumar bni alkhataabi radia allaahu canhuma qaala raqiitu yowman calaa beyti xafsa cabdulaahi bni cumar waxauu yidhi radia allaahu canhuma isagii aabbihii ba ilaahay raalli ka noqdo raallihaanshaha u kordhiyee raqiitu yowman maalin baan koray buu yidhi nusakha qaar waxay idiin qorayaan ama dabcadaha qaarkood raqaytu waana qalad waa raqiitu way kala duwan tahoo koritaanku waa raqiya yarqaa ruqiyan aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u aw tarqaa maadaama la yidhi raqaa yarqaa inay noqotaa ma suuragal ahoo xalqiyulcayni ama xalqiyullaami midna ma aha ficilkuna hadduu facala yafcalu ku yimaado caynku labada goorba kor dhigan yahay xalqiyu xalqiyullaam ama xalqiyulcayn haddaanu ahayn kuma iman karo tadaakhul luqataynna ayna ahayn tarqaa maadaama ay timi waxaad garanaysaa inay raqiya ahayd raqiya yarqaa aw tarqaa fi samaa'i ama ta ku saabsan ruqyada la tufaayo iyadu waa raqaa yarqii marka raqaytu haddii la yidhaha macno qalad ay noqonaysa ruqyaan ku tufaa macnuhu dhacaya muraadna maaha wa ficlu ruqyatin ataaka daraba wa ficlu di sucuudi jaaka dariiba bacdi baa nadmiyey si ay labada u kala suntaan oo waxay yidhaahdeen wa ficlu ruqyatin ataaka daraba ruqyo ficilkeedu waa raqaa yarqiye ka daraba ayuu ku yimi tii darbiga ahayd ee garaac ahayd wa ficlu di sucuudi tii koritaanka u saaxiibka ahayd ficilkeeduna ka tariba hamsada waa tuuro tatarufka ay tataruftaan nadmigu si aanu u jabin u u tuura wa ficlu di sucuudi ataa ka tariba tariba yatrabu taraban qaala wuxuu yidhi raqiitu yowman maalin baan koray buu yidhi calaa beyti xafsah guriga xafsa ayaan koray waa gurigii walaashii xafsa binti cumar weeye waa ummi lmu'miniin fara'aytu annabiya sala allahu alayh wasalam waxaan arkay buu buuhi nebiga sala allahu alayh wasalam yaqdii xaajatahu xaaluu xaajadiisii gudanaayo ayaan arkay wuxuu xaajadiisa gudanayay mustaqbila ashaami xaaluu shaam u jeedo xagga shaam uu u jeedo mustadbira alkacbati xaaluu kacbadana u dhabar jeediyey oo dhabarkiisuna xagga kacbada ku beegan yahy ayaan arkay buuri bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanuu xadiisku sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ficil ahaan inuu sameeyey inuu xaajo gudadkii ula jeestay xagga shaam kacbadana dhabarkiisu ku beegnaa waxaa soo arooray riwaayaadka qaarkood in labinaat uu gabbood ka dhiganayay inay jiraan saas aawadee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen labada xadiis waa la jamcinaya o waxaa lagu kulminayaa hadday meeshu bannaan tahay oo wax dhisma iyo gabbooda aynay lahayn xadiidka horaa la qaadanayaayo kacbada loolama jeesan karo kaadida ama saxarada loomana dhabar jeedin karo marka xaajadaa la gudanaayo laakiin meeshu hadday dhismo leedahay ama gabbood leedahay waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa inay bannaan taho jaa'is tahay bay markaa noqonaysaa oo in loola jeesto iyo in loo dhabar jeediyaa labaduba markaa bannaan haddii dhisma jiro culammada qaarkood halkaasay ka saareen waana sida shaaficiyadu martay iyo culamo kaleba culamada qaarkoodna waxay dhahaan may xadiiskani wuxuu ku soo arooray bes istidbaarku ku soo arooray gabboodna jiro xadiiskii horena wuxuu ku soo arooray inaan loolana jeesan kaadi iyo saxaro aan loola jeesan xagga kacbada marnaba waa caam loona dhabar jeedinna marka xaajadaa la gudanaayo marka dhabar jeedintii dhabarka loo jeedinaayey ama dhabarka ku aadanaanayay xagga kacbada waxbaa laga reebo xadiiskaasaa khasisaya laakiin ti istiqbaalkii iyada waxba lagama reebin culamada qaarkoodna istiqbaalkiina istidbaarkay uga qiyaas qaateen culamada qaarna waxay farqa u dhexeeyo yacni alistiqbaalu aqbaxu min alistidbaar in lala qaabilo loola jeestaa way ka fool xun tahay in loo dhabar jeediyo marka labadu maadaamay kala daran yihiin laysagama qiyaas qaadan karo bacdu ahlicilmi iyagu waxay yidhaahdeen xadiiskani waa xadiis caam ah oo istiqbaalkiiyo istidbaarkaba reebaya waa xadiis caam ah kan kalena wuxuu aqbali karaa inuu khaas yahay oo nebiga sala allahu aleyh wasalam ku gaar yahay tashriic caama oo ummadda loo soo jeediyey ficil si gaara u dhacay oo weliba aragga u arkay cabdulaahi bnu cumar ay ahayd calaa sabiil ittifaaq ku beegan ay ahayd ee mid maqsuud ahayd aynay ahayn in la yidhaahdo xukunkii xadiidka kaasaa lagu khasisayaa nadar baa ku sugan waayo arrinkaa haddii tashriic looga jeedo caam aho ummadda loo caddaynaayo dee si caamaa nebigu u caddayn lahaa oo u bayaamin lahaa saas aawadeed culammada qaarkood waxay leeyihiin istiqbaal iyo istidbaar midnaba inaan loola imanin xagga qiblada loola jeesan ayaa markaa waxaweyan yacni sida saxdii ay tahay ficilkanna ixtimaalaad baa geli kara nahyiga nebigu reebay sala allahu alayh wasalam waa nahyi caam ah marka cumuumkiisa waa in loogu camal falaa marka sida axwadka ahi waxay noqonaysaa inaan marnaba loola jeesan xagga qiblada dhisma ha jiro ama yaanu jirin wallahu aclam can anas ibni maalikin radia allaahu canhu annahu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yadkhulu lkhalaa anas ibnu maalik waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen annahu qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yadkhulu lkhalaa inuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray mid khalaaga gala meesha uu ku xaajo gudanayo fa axmilu ana wa naxwii waxaan qaadi jiray aniga iyo wa ghulaamun wiil naxwii aniga markaa igu dhodhow naxwii hadda waxaa looga jeedaa muqaaribun lii fi sinni waa macno saddexaad oo isla dersiga inoogu yimi oo naxwo loo isticmaalo dersigaa quraynu ku haynaa axaadiista aynu aragnay saddex macnoo kala duwan iyadoo axaadiista ay ugu soo aroortay fa axmilu waa qaadi jiray buuhi ana aniga wa ghulaamun iyo wiil naxwii ay muqaaribun lii fi sinni da'da igu dhow idaawatan weyse harag ka samaysan waa weel biyo lagu shubtooo harag ka samaysan idaawatan harag biyo lagu shubtaannu qaadi jiray oo min maa'in biyo ah wa canazatan murjis ayaannu qaadi jirre fayastanjii nebigu sala allahu alayh wasalam waa istijoon jiray bilmaa'i biyaha ayuu ku istijoon jiray alcanazatu alxarbatu asagiira canazadu waa murjiska yar weeye waalidaawatu idaawaduna inaa'un sagiirun min jildin waa weel yar oo hara ka samaysan waa weyse yar oo hara ka samaysan xadiidkani wuxuu sheegayaa in nebiga sala allahu alayh wasalam markuu khalaaga gelaayo bimacnaa markuu xaajo gudanaayo walow meel bannaanaba ha ku xaajo gudanaye in eh, lagu caawin jiray oo marka hore loo soo qaadi jiray biyo marka waxaa laga qaadanayaa istikhdaamka cid la adeegsadaa inaan karaaha ku jirin weysadii iyo istijadii iyo yacnii wixii lagu istijoonaayey keenista ay kuu keenayaan cidi kuu keenayso ama biyahaad ku weysaysanaysa in cidi kuu keentaa inaynay karaahiye ahayn ay bannaan tahay biyaha garanaya waa ku weysaysanayey murjiskan muxuu ku samaynayey culammada qaarkood waxay yidhahdeen murjiska wuxuu ku samaynayey meesha uu ku kaajayo horteeda ayuu ka taagi jiray dabeedna mara iyo wax la mida ayuu suuri jiray si uu gabbood uga dhigto cawradiisa cidi aynay u arag bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen murjisku waa kii markaa bannaanka la joogo sutratu salaa laga dhiganayay laakiin calaa kulli xaal mawdican ay ku soo aroortay hadda salaad lama sheegine waxaa la tilmaamay istijaa la tilmaama fayastanjii bilmaa'i marka idan in gabbood laga dhiganaayey oo shaytaanka iyo dadka araggooda iyo wax la mida gabbood looga dhiganaayey ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa biyo in lagu istijoodaa inay tahay mid bannaan madiina biyo yarood bay ahaydoo biyuhu ma badnayn sidaas aawadeed dhagxanta aad loo isticmaali jiray waa arrinka keensaday fuqahada qaarkood inay yidhaahdaan iyo imaamiyaalka qaarkood biyo nebigu inuu ku istijooday lama hayo ee dhagxanunbuu isticmaali jiray qaarkood hadal adag baabay ka yidhaahdeenoo waxaabay yidhaahdeen biyaha in lagu istijoodaa waa istinjaa'u nisaa'i waa dumarka istijadooda ee raggu dhagxanta isticmaalaan axaadiistan markii qaar lagu soo arooriyey madhabta maalikiya ka mid e oo sidaa yidhi qaarna waxaabaan filayaa inay yidhahdeen waa bidco markii la yidhi axaadiista ayaa lagu hayaa xadiiska nebigu soo ka sheegaya fayastanji bilmaa'i waxay ku jawaabeen jawaab madhabta inay daafacayaan ay ka muuqato oo waxay yidhaahdeen saxaabada biyaha u keenayey waxay ahaayeen qaar da'doodu yar tahay anas ibnu maalik iyo nin kale oo la da'aama ku da'dhow dee cawrada nebigana may eegayn lama suuragal ha inay cawrada nebiga eegaane marka biyaha inay u keenaan oo biyihii u haystay markanu istijoonaya ayay ogaayeen dabeedna waxay is yidhaahdeen wuu ku istijooday xaqad waxay tahay kuma istijoodin weysadii buu isticmaalaa calaa kulli xaal qowlka noocaasi waa daciif sida jamaahiirta culammadu qabaan baa sax ah biyaha in lagu istijoodaa nebiga waa ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam oo biyo waa ku istijooday dhagxanna kaadidiyo saxarada waa iskaga biyey haddii mawdica najaasadu ka soo baxday najaasadii aynay ka intiqaalin oo ka guurin oo meelo kale aynay gaadhin najaasadina aynay ku qalaaline markiiba laga bi'iyo meel kalena aynay u intiqaalin dhagxanta lagaga bi'inayey marka ay tahay waxaa lagaga bi'inayey wax shuruuddii dhammaystiray tiraduna ay isdheer tahay istijadii waa asaxday dhagxanta istijmaarka ahayd waa asaxday biyo in lagu istijoodaana markaa waajib ma aha biyaha iyo dhagxanta xagga istijada waxaa afdala biyaha waayo iyaga ayaa tahaarada siday u keenayaan ay badan tahay marka iyaga afdal ah bacdu lfuqahaana waxay yidhahaan labada in la kulmiyo baa ka sii fadli badan can abi qataadata alxaris bni ribciyin alansaariyi radia allaahu canhu waxay ka soo wariyeen bukhaariyo muslim abi qataada saxaabiga la yidhaahdo alxaaris bni ribciyin alansaariyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nebigu yidhi laa yumsikanna axadukum biyamiinihi wahuwa yabuul laa yumsikanna yaanu ku qabanin oo yaanu ku qaban oo yaanu ku qaban axadukum midkiini dakarahu xubintiisa taranka yaanu ku qaban biyamiinihi midigtiisa wa huwa yabuul walxaal huwa isagu yabuulu uu kaajayo walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi walaa yatamasax yaanu iskaga masaxin min alkhalaa'i xaajagudadka biyamiinihi midigtiisa yaanu iskaga masixin yacani markuu xaajo gudanaayo midigtiisa yaanu u isticmaalinoo saxaradii ama kaadidii yaanu iskaga bi'innin ee bidixda ha isticmaalo shaygu hadduu baabutakriim yahay baa midigta loo isticmaalaa laakiin haddii kale waxaa loo isticmaalaa bidixda walaa yatanafas filinaa yaanu ku neefsannin weelka oo markuu biyaha cabbaayo yaanu biyihii ku neefsan hadday neefi qabato waa inuu biyihii afka ka saaraa weelkii uu biyaha ka cabbaya afka waa inuu ka soo bixiyaa dabeedna bannaanka ku neefsadaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa aadaabta wanaagsan baa laga qaadanayaa saddex aadaabood oo saddexduba wanaagsan yihiin baa xadiidku sheegaya ta koowaad waxay ku saabsan tahay marka la kaajayo inaan midigta lagu qaban xubinta taranka oo midigta waxaa loo isticmaalaya waxyaalaha wanaagsan cuntada iyo cabbitaanka iyo waxbixinta iyo waxqaadashada iyo ashyaada la midka marka uu xaajo gudanaayo waa inaanu midigtii ku xaajo gudan horaynu taa u sheegnay hadduu dhagxanoo kale isticmaalayo bidixda waa inuu ku isticmaalaa hadduu biyoo kale isticmaalayo biyihii waa inuu dul qabtaa meeshii uu doonaya inuu maydho ee ka xaajo gutay dabeedna biyihii ku shubaa gacantii waa inaanu midig dhaqdhaqaajin iyadoo biyihii markaa shubaysaa ee gacanta bidix iyo meesha la maydhaayo ayuu ku beegbeegayaa dhaqdhaqaajinaya marka gacanta midig waxaa laga yeelaya kal xajari oo kalea laga yeelaya saasaa iyadoo biyihii soconayaa loo kor qabanayaa ta kalaa lagaga shaqaysiinaya haddii dhagxan la isticmaalayo dhagxanta waxaa lagu qaadanayaa xagga hore marka la doonaayo in lagaga bi'iyo midigtaa dhagaxa lagu qabanaya dabeedna xubintii tarankaa la hor qabanaya waxaa laga dhigayaa gacantii midig kal xajari midaan dhaqdhaqaaqayn xubintii tarankoo gacanta bidix lagu wado ayaa marba la marinaya gacantii midigna sidii dhagax halkaa iska yaalloo kale ka soo qaad xagga dambe marka loo isticmaalayana gacanta bidix baa lagu qabanayaa dhagaxa dabeedna dhagaxaasaa lagu soo masaxaya can cabdillaahi bni cabbaasi radia allaahu canhuma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdulaahi bni cabbaas ilaahay raalliha ka noqdo cabdullaahi iyo aabbihii cabbaasbe qaala inuu yidhi marra anabiyu sala allahu alayh wasalama biqabrayn wuxuu uhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray laba xabaalood buu soo maray laba xabaalood ayaa nebigu soo maray fa qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labada shakhsiya xabaalahan ku aasan waa la cadaabayaa wax weynna lagu cadaabi maayo waa la cadaabayaa laakiin wax weyn lagu cadaabi maayo waxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn cindigiinna sidaa u qabtaan lagu cadaabi maayo laakiin waxaasi waa weyn saas aaweed baa riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray wamaa yucadabaani fii kabiirin balaa inahu kabiir markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wax weyn lagu cadaabi maayu wuxuu ka daba keenay haa waa weyn yahay waxaa lagu cadaabaya macnuu muxuu u dhacayaa wax weyn baa lagu cadaabaya laakiin idinka idinlama weyna wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim ama axaduhumaa fa laa yastatiru min albawli midkood miyaa fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska ilaalin buu ahaa min albawli kaadida riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay laa yastanzihu midaan iska nadiifinoo si fiican isaga nadiifin kaadida ayuu ahaa laa yastanzihu min bawlih wa ama alaakharu ka kale miyaa fa kaana yamshi binnamiima waa socon jiray binnamiimati diradiraale dadka uu isku diro ayuu u socon jiray xaaluu diradiraale ku dheehan yahay iyo inuu dadka isku shuqeeyo isku diro xaaluu ku dheehan yuhu socon jiray fa akhada jariidatan ratbatan nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu qaatay jariidatan laantimireed yar oo radbatan qoyan ayuu qaatay fa shaqahaa nisfayni fa shaqahaa waa kala dillaaciyey laantii yarayd nisfayni laba qayboodoo isla eg buu u kala dillaaciyey oo waa kala jeexay fakharaza fii kulli qabrin waaxidatan wuxuu ku muday qabri kastaba sheex ka mida laantii ayuu ku mudoo ka taagay kharaza waa ka taagay weeye fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam lima facalta haada maxaad sidan u samaysay kan maxaad u samaysay ficilkan qaala wuxuu uhi lacallahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasaa wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan rajaynayaa in laga khafiifiyo cadaabka maa lam yaybasaa intaynay qallalin laanta aan ka taagay intaynay qallalin in cadaabka laga khafiifiyo ayaan rajaynayaa xadiiskani wuxuu sheegayaa cadaabulqabri inuu jiro waa mas'ale ictiqaadiya ah. oo adilada kitaabkiiyo sunnadu waxay ku soo arooreen cadaabuulqabri inuu jiro qabrigu wuxuu leeyahay naciim waa leeyahay oo dadka qaar waa loogu nicmeeyaa cadaabna waa leeyahoo dadka qaar waa lagu cadaabaa nacuudu billaahi min alcadaab waxaa kaloo laga qaadanayaa dembiyada cadaabulqabriga qofka lagu cadaabayo inay ka mid tahay diradiraalaha dadka la ysku diree namiimiye la noqdo iyo kaadida in layska ilaalin waayo ama si fiican laysaga maydhi waayo inay ka mid tahay waxyaalaha cadaabulqabriga lagu muto inay ka mid tahay riwaaye waxaa lagu soo wariyey fa ina caammata cadaabi alqabri minhu cadaabulqabriga badankiisu kaadida xaggiisu ka yimaadaa marka kaadidii iyo saxaradii waa in si fiican laysaga nadiifiyaa oo laysaga maydhaa waxaa laga qaadanayaa xadiiska in nimankani ay ahaayeen niman muslimiina aynay ahaayeen waayo hadday gaalo ahaan lahaayeen dee gaalnimada in lagu cadaabo cadaabulqabri ayaa ka mudnaansho badnaan lahayd in dunuubtan gaalnimada ka sokaysa lagu cadaabo wamaa yucadabaani fii kabiirin markaa gaalnimo inayna la imannin ee niman muslimiina ay ahaayeen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dunuubtu inay u qaybsanto kabaa'ir iyo sakaa'ir balaa inahu kabiir riwaayada markaa nafinaysa iyo ta sugaysana waxaa lagu xambaarayaa weynaanshaha dunuubtan kabiirnimo ama weynaansho laga nafinayaa inay tahay sidaa idinku danninaysaane u haysataan kibarka iyo weynida sugista loo sugayaana inay tahay cala sabiili alxaqiiqa waa almuhbatu hayru lmanfiy waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu u duceeyey oo uu doonaayey cadaabka in laga khafiifiyo takhfiifka waxaa sababayay ma waxay ahayd laanta la kala jeexe laantimireedkee laga taagay intay qoyantahay la yidhi waxaan rajaynayaa in laga khafiifiyo mise ducada nebigay ahayd sida saxiixii waxay tahay ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam inay ahayd laakiin intay qoyantahay calaamad bay u ahayd ilaa qadarka laga khafiifinayo iyo zamanka laga khafiifinayo inuu nabigu u duceeyeyna xadiis kalaa sheegayo riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa fa axbabtu an yurafaha canhumaa bishafaacatii muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayada waxaan jeclaystaan nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam an yurafaha canhumaa in laga khafiifiyo bishafaacatii cadaabka in lagaga khafiifiyo bishafaacatii shafeecaqaadkaygiiyo ducadayda ayaan jeclaystay marka bisabab iljariid ma ahee wa bisabab ishafaaca nabigu u shafeeco qaaday dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ruux kastoo dhintayba in laama qoyan laga taagaa ama dhirta baxaysa lagu beeraa ma noqonaysa markaa sunne ma noqonaysa ama mid bannaan calal aqalli ma noqonaysa jawaabtu waxay tahay maya oo xabaalaha in dhir qoyan laga beeraa ama geed baxaya lagu tallaalaa ama dhir laga beeraa ama laamo qoyan lagu taagaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam kama mid ahaa halkaa mar baynay soo aroortay mar labaad ma soo aroorin marka cid aan la ogsoonayn in la cadaabaayo in la yidhahdo laama qoyan baan ka taagayaa si cadaabka looga khafiifiyo ma aha xataa haddii la ogaan lahaa ma ogini in la cadaabayo khafiifinta ma keensanayso laanta qoyani ee shafaacadii nebigaa keensanaysa shafaacadii nebiguna ruuxan xaasilu uma aha shafaacadii nebiguna sala allahu alayh wasalam xaasil uma aha saas aawadeed baa jamaahiiru saxaaba saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam badankoodu laamaha qoyan kamay taagi jirin qofka dhinta kamay taagi jirin jumhuurka saxaabadu may samaynin hadday tahay khulafaa uraashidiinkii hadday tahay alcasharatu almubasharuun biljanna baaqi alcashara hadday tahay ahlu badrin fudalaa'u saxaaba miday ku kaceen maaha saas aawoodee culammada qaarkood waxay waxayah waxay noqonaysaa min qabiili bidca ayay noqonaysaa waayo nebigu siduu u sameeyey sida dadka qaar u samaynayan waa kala duwanaanaysaa calaamadunbaa looga yeelay qadarka iyo zamanka laga khafiifinayo ee midii takhfiifka uu keensanayey laanta qoyani miday keensanaysay ma aha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk